العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء ويستحب وحل السنية في الصوم صونك دحديسة ثلاثة أشياء سدح شيء تعجيل الفطر afurka dadejintiisa in afurka la dedejiyo oo marka u horeysa la hubsado inay qoraxdu dhacday in horay laga afuro oon la dibdhigin sidaas hadyiga nebigu ahaa sal alla alay wasalam wa ta'khiiru suxuuri iyo suxuurta dibdhigideeda yacnii in loo dhoweeyo waabarka in waabarka loo dhoweeyo siduu nebiguba ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo suxuurtiisa iyo salaada gelideeda waxaa u dhaxeeyey in konton aayadood la akhrin karo adiga toban daqiiqa meelahaas taqriiban wa tarku lhujri waxaa kaloo iyadana sunnada ka mida tarku lhujri hadal xumo in laga tago yacni alhujri qubxi iyo xumaan in laga tago min alkalaami hadalka ka mid a yacni hujriga kelimadaasi xajrina waa la xarakeeyaa hujrina waa la xarakeeyaa macnuhuna waa kala bedelayn alhujri marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa hadalka xun hadalka xun ee ficnayn ayaa hujri la yidhaahda marka waxay noqonaysaa hadalxumada inuu iska daayay noqonay sidaa marka loo fasiro inuu hadalxumada iska daayo oo markaa waxay ku fadhidaa xadiidkii nebigu lahaa sal alla alay wasalam man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaaja fii an yadaca طacaamahu washaraabah ruuxii aan hadalxumada iyo afxumada iyo dhaqanxumada iska daynin markuu sooman yahay inuu cuntadiiiyo cabitaankiisa ka tago ilaahay wax dana kama leh marka inuu ruuxu is-ilaaliyo taasaa marka laga hadlaya haddii macnaha laga wado daahirka axaadiistu waa diidaysaa maxaa yeel xaggaa muxuu ka cabiray wayustaxabu sooma dhihin ayib hadalxumada iyo afxumada iyo dhaqanxumada marka la sooman yahay in layska daayo istixbaab ma ahe waa waajib soo ma waa laazim sidaas daraaddeed daahirka axaadiistu waa diidaysaa in la yidhaahdo wa tarku lhujri min alkalaami waa mustaxab in la yidhaahdo xoogaa daahirka axaadiistaa diidaysa macnaha labaad ee culimmada qaarkood ay ku fasiraan wax weeyaan wa tarku lhajri min alkalaam wa tarku lhajri ka hijroosho min alkalaami uu hadalka ka hijro ruuxu inuu hadalka ka tago hadalka inuu iska daayo aamuso aamuskaa uu aamusan yahayna cibaado ka dhigto soonka dhexdiisa arrinkaa inuu iska daayo ayaa sunnada ka mid bimacnaa ruux markuu sooman yahay inuusan aamusin oo hadalka iska xidhin isagoo ka dhigahaya inuu markaa cibaado siyaada siyaadaa ah samaynayo taana macnay noqonaysaayo xadiidkii baa ku soo arooray ninkii la dhihi jira abu israa'iil ninkii la dhihi jira wuu nadray wuxuu ku nadray inuu istaago inuu sooman yahay inuu istaago oo uusan fadhiisanin qoraxda taagnaado uusan hoos gelin inuusan hadlin soomanaadana intaasuu nadar ku galay markaasuu nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam amro oo ha hadlo hana hadhsado taagnidana ha ka fadhiisto soonkiisana ha dhammaystirto soo ma marka waan soomanahay sidaas daraaddeed cidna la hadli maayo inuu taa ruuxu iska daayo waxay ka mid taha waxyaalaha sunnada ah macnahana waa macno labaad weeye tarku ka hijroosho min alkalaami hadalka laga hijroodo oo hadalka dhanba laga aamuso taa in layska daayana waa mustaxab macnuhu saasuu noqonaya labadaa macnoba way ku fasiraan wayaxrumu waxaa xaaraam ah siyaamu khamsati ayaam shan beri soonkood waa sunno waa xaaraan dheh shan beri soonkood waa xaaraan oo soonkuma asaxayo alciidaani labada ciidood ciidulfiriga ciiduladxada waa ijmaaca waa laysla ogolyahay wa ayaamu tashriiqi iyo maalmaha ee hilbowdhashada ama maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo alhalaaatu ee saddexda ah ayaamu tashriiqa saddexda ah waa saddexda beri ee ka dambeeya maalinta ciidul adxada ciidda carafada maalinta ciidda saddexda ka dambaysa ayaa ayaamu tashriiq la yidhaahda waa kooiyo tobnaadka bisha carafo labiiyo tobanka iyo saddex-iyo tobanka waay saddexdaa beri baa la yidhaahdaa ayaamu tashriiq ayb xataa waxay leeyihiin ruuxa mutamatica ah ee xajkiisa ama qiraanka ama tamatuca watay ee soonka laga rabo saddex beri inuu ku soomo xaj ku soomo saddexdii beri kama dhigi karay qabaan shaaficiyadu ayaamu tashriiqa kama dhigi karo ayib xadii caaisha kusoo aroorayoo sidaa ka gedisan laakiin saas iyagu qabaan macnaha waxay saa u leeyihiin nabigeenna sal lla waslam waxaa ka sugan inuu yidhi ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin oo dikri illahi in rawaakala ku dartay maalmaha mina la joogo waa saddexdaa beriye waa maalmo cunid iyo cabitaan iyo ilaahay xusitaankiisa bimacnaa maalmo la soomo ma aha waay maalmahaana lama soomi karo waay ayb wayukrahu waxaa la soomaa waxaa la karahaystaa sawmu yowmi shaki maalinta shakiga soonkeeda iyadana waa la kahdaa ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqa mooyaane soonkaasi caadatan caado oo lahu ruuxa u sugnaado inuu waafaqa mooye yowmu shakiga waxaa la yidhaahdaa waa maalinka bisha shacbaan ay soddon tahay bisha shacbaan oo ramadaan ka horraysa soddon markay tahay waay ma inay soddon tahay umbaa maya bishii soddon weeye laakiin waxaa lagu shakisan yahay maanta ramadaan ma bishay mise weli ma bilanin dadkii waxay ku sheekaysanayaan sheeko waxaa dadka dhex taalla in bishii la arkay saasaa dadku sheekaysanaya war cadoo la hubana lama hayo waa yowmu shakin ama ma ahee dad baa soo sheegay laakiin laguma kalsoona ama caruur baa soo sheegtay oo dad aan hadalka la qabanaynin shahaadadooda ah ama dad addoommaa soo sheegay ama dad fasaqa abaa ah soo sheega oon diintoodu ay liidato dad noocaasaa soo sheegay war baa soo duulay wixii kuma kalsoonid xaqiiqadiisa ma haysid maalinkaasi bishii ma dhalatay mise ma dhalin habeenkiina lama arkin maalinkaasa waxaa la yidhahdaa yowmu shaki ah, war baa la maqlay waxbaa la sheegay mana hubtid markaas baa waxaa la yidhaahdaa yowmu shaki waa maalinta oo bisha shacbaanna ay tahay alaaiin ay tahay soddonta maalinkaa in la soomaayo wax weeyaan iyaduna waa karaahiyo karaahatu tanziih weeyaan bay leeyihin ayib sidaasuu ka dhigaya laakiin eh, sida rawdada iyo majmuuca iyo uu ku caddaynayo eh, madhabku wax weeyaan yani karaahatu taxriim waay wayukrahu waxaa la kahdaa sawmu yowmi shaki maalinta shaki maalinta la shakisan yahay soonkeeda oo ramadaana ah macnaha yaani bishii ma dhalatay mise ma dhalanin baa laga shakisan yahay ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqa mooyaane caadatan caado oo lahu ruuxa u sugnaatay mooyaane caado uu soo lahaan jiray oo soon sunnaa uu soomi jiray hadday waafaqdo maalinkaa yowmu shakiga ah ayada wuu soomayaa maxaa laga wadaa caadadaas maalan waxaad soomi jirtay sawmu nabiyullaahi daawuud maalin baad afurtaa maalinna waad soomtaa maalintaad soomaysay bay ku aaday caadada ku ahay waad iska soomi khamiista iyo maalan isniintaad soonta mid ka miday kusoo hagaagtay waad soomi wahaakada yacni caado aad lahaan jirta hadday kusoo hagaagto shakigaasi laga shakisanya kuu diidi mayso maxaa la diidan yahay waxa la diidan yahay waxa weeyaan inaad u soonto maalinkaasi inuu ramadaan ka mid yahay taxadar ahaan iyo ixtiyaad ramadaan inuu ka mid yahay inaad ugu talagasho taasaa la diidan yahay ayib waman waia ruuxii u galmooda sidoo kaleeto haddaad qallo soomayso haddaad nadar soomayso waa la soomi karaa bay leeyiin waman waطi'a ruuxii u galmooda ruuxii galmooda fii nahaari ramadaana ramadaan maalinkeeda ruuxii galmooda caamidan isagoo kas u samaynaya fi lfarji xubinka tarankana galmada ka sameeya fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday alqadaa'u inuu qalleeyo maalintuu jabiyey waalkafaaratu kafaarana korkiisay ahaatay wahiya kafaaradaasi cidqu raqabatin waa qoor xoraynteed mu'minatin oo mu'minad ah adoon muminada raqabada adoontaa laga wadaa wafi riqaabi somayna soo mare wafi riqaab raqabada waxaa laga wadaa yani adoon mu'minad ah inuu ruuxu xoreeyo fain lam yajid haduusan helin oo adoontii waayo ama kharashkeedii waayo uusan lahayn iyadiina fa calayhi korkiisa waxaaday markaa siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayn oo isku xiga laba bilood oo isku xigta oo hal maalinoo afura uusan u dhaxaynin ayuu markaas soomaya hadduu maalin jabiyo wuu soo bilaabayaa waa hal maalin iyadoo u laaban tahay hadduu labadii bilood maalin uga laaban tahay hadduu soonka jabiyo laba biloodoo cusub buu soo bilaabaya leanna waa inay isku xigtaa shardi fain lam yastatic hadduu karaynin laba bilood soonkooda hadduu kari waayo fa icaamu fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday icaamu sitiina lixdan quudintood miskiinan oo miskiin faqiirkuna waa la midi likulli miskiinin miskiin kastana waxaa u sugnaaday muddun mud baa u sugnaaday miskiin kasta mud baa la siinaya ayib ruuxii maalin ramadaana asagoo sooman galma ku jabiya soonkiisa waa shardi galmadu waa inay soonka jabisay hadduu intuu si kale soonka u jabiyo iska afuro waxyaalo kale ku afuro uu markaa galmada sameeyo maaha waana inay tahay nahaaru ramadaan waana inuu soomaya markuu galmada samaynayo ruuxii sidaa sameeya caamidan haddana kas u sameeya aan ishalmaansanayn aqoon darra ayna haynin ikhtiyaarkiisa ku sameeya meesha uu galmada ka sameeyeyna ay farjiga tahay xubinka taranka farjiga markay itlaaqaan waxay u yaqaanaan gadaasha dambena waa loo yaqaanaa xubinka tarankana waa u yaqaanaa labadaba waa la galmadu meelay ka dhacda fa calayhi korkiisa waxaade marka alqada horta waa inuu qalleeyo maalintuu jabiyey qallaheedii waa laga rabaa ayb qallahaasi wuxuu ka dhaxeeyaa shaaficiyada agtooda haweenayda loo galmooday iyo ninka galmada sameeyey labadu way qallaynayaan horta mid walba maalinkiisii baa laga rabaa qallaha laakiin kafaarada walkafaara kafaarada waxay leeyihin ninka keliya laga rabaa haweenta maya sababta waxay leeyihiin eh, xadiidka nebigu sal alla alay wasalam ninkii kusoo arrinta kusoo aroortay nebigu ninka arrinta sameeyey inbuu yidhi kafaaradaa la imow haweentiisii ay kulmeen nebigu kamaba hadlin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mana amrin iyadana usheeg mxua kafaara ha gudata ma dheh saas way macanaa marka eh, waxay leeyihiin walkafaara ninka keliyay laasim ku tahay kafaaradu marka waa saddexdaa way oo tartiib ah qoor xoraynteed hadduu sanaynin saddex bilood oo soonkood hadduu waayo lixdan miskiin quudintood miskiin kastana waxaa la siinayaa mud mudka waxaa la yidhaahdaa waa labadaada gacmood sacabadooda oo saa aad isugu dhejisay hal mar markaad ku qaado ayaa mud la yidhaahdaa saas daraaddeed saaca suusku waa afar mud waay soo ma mud kastana waa laba sacab saasuu ku imaanaya saacu waa afar mud waa afar sacaboo la qaaday waay xagga haddii loo kaco giraamka iyo maqaayiistan hadda la isticmaalana mudka waxay leeyihiin waa taqriiban shan boqol iyo afartan iyo afar giraam qaar waxay leeyihiin waa ilaa lix boqol buu gaari karaa aduu meelahaas waay lix boqol shan boqol iyo kontonoo konton giraam waa nuskiile iyo wax yar adiga si kale haddaad u dhahan soo sooma kiiladusoo kun gram maa ha waa nus kiilo iyo wax yar waay mudku ayb waman maata ruuxii dhinta wa calayhi isagoo korkiisa uu yahay walxaal calayhi ay korkiisa yahay siyaamun soon oo min ramadaana ramadaan ah ruuxii dhinta isagoo soon ramadaan korkiisa uuyao lagu leeyahay ucima waa la quudini canhu xaggiisa likulli yowmin maalin kasta waxaa laga quudinayaa muddun baa laga quudinaya yacni ruuxu hadduu dhinto isagoo soon lagu leeyahy soonkaasi ama ramadaan ha ahaado ama nadar uu galay ha ka yimaado ama soon kafaara ka yimid ha noqdo soon laasimaa lagu lahaa uu ku dhintay wuxuu leeyahay waa laga quudinayaa maalin kasta oo maalmihii lagu lahaa ka mida mud baa laga bixinaya raashiina mudku waa kaan hadda soo marnay sideedaba ruuxu haddii si kale soonku uga taga mooyaane hadduu xanuun uga tago masale waxaa jirta madhabkuna qabo mar walba in lagu baraarugsadana u baahan masaladaas waxay tahay ruuxu hadduu xanuunsado isagoo bishii ramadaan ama uu safraba sababtii soonka ka tegsisay hadduu xanuun ahaa ama safar ahaa isaga oo ku jirana uu ku dhinto safartiina kama degin jaanis ma helin uu ku soomo xanuunkiina kamaba deginoo siduu u hayay buu ku geeriyooday markaasoo kale soon laguma lahaa raashiinna laga bixin maayo lagana qallayn maayo leanna waxa weye maba karinba ya kan la leeyaha waxbaa laga bixinaya wax weeyaan waa ruuxa yani waxa weeyaan soonkiisii intuu ka tegey jaanisuu ku qalleeyo helay jaaniskii dayacay kaawa ruuxaan jaanisba helinba sidaana geeridu ugu timid ama xanuunkii iyo sababtii keentay soonka inuu ka tagaba ayna ka dulkixinba ama ka bixinba ilaa uu ku geeriyooday kaasi soomba laguma leh lagamana qalaynayo rashiinna laga bixin maayo saasay marka u kala qaadayan waana sida saxda ayb washaykhu odayga in cajaza hadduu ka caajizo hadduu kari waayo waay horaan usoo sheegnay cajazadaas in cajaza hadduu kari waayo cani sawmi soomka hadduu ka caajiso yufdiru wuu afurayaa wa yucimu wuu quudinayaa can kulli yowmin maalin kasta xaggeeda muddan mud buu isaguna ka quudinayaa ka bixinaya ayib sheekhaasi waa ruuxa da'da ah ee soomi kari waaya ruuxa da'da laba ah ruux da'du ay maankiisa iyo maskaxdiisa tagsiisoon waxba kala garanayn cantatabay kaa waxba laguguma laha waxba laguma laho takaaliifta oo waa laga dulqaadaya sheekhna waa ruux oday ahoo laakiin caqligiisii jooga soonkana karila kaasaa laga hadlayaa hadda waxaa la mida odayga islaanta duqdaa baa la mida alshaykhu waalcajuuz waa isku mid islaanta cajuusadee duqowday iyaduna waa la mid ayib waxaa isaguna saddexaadoo xukunka qaadanaya ruuxa xanuunsanaya xanuunkiisuna uusan rajo lahayn alladii laa yurja bur'uhu xanuunkan inuu ka bogsoodo rajo male saddexdaas isku xugun bay qaadanayaan ya waa odayga iyo duqda iyo ruux xanuunsanaya xanuunkiisu uusan rajo lahayn intaasi way iska afurayaan kadibna yuftir wuu afurayaa wa wayucimu wuu quudinayaa can kulli yowmin maalin kasta muddan ayuu ka quudinayaa oo masaakiin siinaya hal mud ah yani wax weeyaan kaan hadda soo sheegnay waa midku muskiile iyo waxyar madhabku waa saas mudkaasuu qabaa waana inta ugu yaroo fuqahadu ay sheegaan nisfu saacna culimmada qaar oo kiile iyo xoogaa buu noqonaya marka waalxaamilu islaanta uurka leh waalmurdicu iyo midda nuujinaysa in khaafataa hadday baqaan calaa anfusihimaa nafafyaalkooda hadday u baqaan oy soonka uga baqaan afdarataa way afurayaan wa calayhimaa korkoodana waxaa ahaaday alqadaa'u qallaa korkooda inay qalleeyaan hadhow markay janis helaan oo ay muxuu ahaay ka baxaan duruuftan iyaday haysato marka inay qalleeyaan baa laga rabaa wain khaafataa haddayse baqaan calaa awlaadihimaa caruurtooda hadday u baqaan midna ilmahay nuujinaysay u baqday ya oo waxay ka baqday inay caanuhu ku yaraadaan midina midka ay uurka ku waday ka u baqdayoo waxay ka baqday inuuba soo dhacaba ama khatar galo hadday baqdintu ay caruurta ku saabsan tahay afdarataa marka way afurayaan wa calayhimaa korkoodana waxaa ahaaday alqadaa'u inay qalleeyaan waalkafaaratu kafaarana korkooday ahaatay ah. oo kafaaradaasi maxay tahay can kulli yowmin maalin kasta xaggiisa waxay ka bixinayaan can kulli yowmin maalin kasta xaggiisa waxaa ahaaday oy ka bixinayaan muddun mud baa ahaaday maalin kastana mud bay bixinayaan raashiinoo kafaara wayna qallaynayaan wa huwa mudku waxa weeye rilun waa rudul waa rodol wa ulun iyo rodol ulukii bilciraaqiyi oo muxuu ahaay rodolka ciraaqiga ah ayib haweenta uur kale iyo midda nuujinaysa way iska afurayaan haddii ay soonku ku adkaado sidaa xadiidka nebigaa tilmaamaya sal alay wasalam xadiidka anas ibn malik ibn kacbi ayuu nebigu sal lay waslam ku sheegoo u ruqseeyey inay afuri karaan ayib ha afuraane maxaa laga rabaa waay inay afuraan la garay way kala qaadayaan madhabka shaaficiga wakadalika xambaliga ah way kala qaadayaan marka islaantan uur kale uurkeedu ama uur sharciga ha noqdo ama uur zina ha noqdo waa isku mid midda nuujinaysana ama ilmaheedii ha noqdo midkay nuujinayso ama ilmo kale ha noqdo ama mid la kiraystay oo ilan islaamaha u yani waxa weeye caanahooda naaska sidii waagaaba jiri jirtay caruuraynan dhalin intay nuujiyaan bay xoolo ku qaadan karaan marka ilmo kale xataa hadday nuujinayso ujuuro ku qaadanayso way qaadanaysaa ruqsada macana hadday marka laba mid waay in ay iska afuraan hadday keentay cabsi ay naftooda u cabsadeen markaasi waxay way qallayn un bas wax kale lagama rabo qallo umbaa laga rabaa ayib oo maxaa saa u yeesheen waxay yidhahdeen sababtu wax weeyaan iyaga waxay ruksadu ayaga nafahooday ku saabsantah ruuxu sabab isaga ku saabsan haddii ruksada loo siiyo marka wixii uu ka tegay inuu soo celiyo umbaa laga rabaa siyaada ma jirto haddiise laakiin waxay u baqeen caruurta yihiin naftoodii mehe waa cid kale ruuxii ruqso u qaata cid kale sababtiina waa in uu qalleeyo wixii uu ka tegey waana inuu kafaaro bixiyo saasay qaacidadaasuu madhabku leeyahy waxaa la mida bay leeyihin maalan haddaad u afurto cid kale sababtii cid kale maslaxadii cid kale badbaadintii haddaad u afurto waxaa kugu laazimaya qallihii iyo kafaaraa kugu laazimaya oo maala waxaa ka mid a ah, waxaad u afuurtay eh, ruux bini aadam ah oo ama dab ku dhacaya ama halaagsamaya ama biyo qaadeen baad intaad u afurtay baad badbaadisay ah. ruuxa aad sababtii u afartay naftaada ma ahe cid ad u afartay soo maa waxaa lagaa rabaa qado iyo iyo kafaaraa lagaa rabaa ah lanna ruksada cid kale ad u qaadanaysa sidaas wey marka saasay u kala qaadayaan waxa laga rabana waxa weeyaan maalin kasta inay mud uu ay bixiyaan waay oo markay u afuraan caruurta sababtooda u afuraan tafsiilkaasi waa iska ijtihaad weeye laakiin xadiidka nebigu ma kala qaadin salawatu rabbi waslamu caleyh waalmariidu ruuxa xanuunsanaya waalmusaafiru iyo ruuxa socotada ah safaran safar dawiilan oo dheer safar dheer ruuxa ku jira <coughs> iyo ruuxa xanuunsanayaa yuftiraani way afurayaan wayaqdiyaani wayna qallaynayaan ruuxa xanuunsanaya xanuunkiisuna rajo leeyahay waay ruuxa safarka ah safarkiisuna dheer yahay safarka dheer maxaa loo yaqaanaa madhabka dhexdiisa ya ah, safarkii masaafatu qasrigii waay oon ku soo sheegnay siddeetan iyo kow meelaha adugu xuduudda siddeetan kilomitr wixii gaadhay u yaqaanaan safar dawiila ayb yufdiraani way afurayaan waxaa sharti ah sidoo kale safarkaasi inuu yahay safar mubaax ah safar mubaaxa ah marka maxaa baxaya safaru macsiya soo ma hadduu safaru macsiya yahay ruksada ma qaadan karo leanna waa kaan soo marnayoo almacaasi alrukhasu laa tulaatu bilmacaasi waa tayahay ruksooyinkiiy fuduudinta shareecada macsiyada laguma xidho macsiya lama siiyo ayb yufdiraani way afurayaan wayaqdiyaani wayna qadaynayaan intaa waa laisla ogol yahay inay afurayaan islana qalaynayaan qur-aankaa sheegay iyo xadiista nebiga sal lla slam labadu faslun walictikaafu ictikaafkii sunnatun waa sunno mustaxabatun oo la jeclaystay waa cibaado uu nebigu sal lla wasalam inta badan samayn jiray ramadaanka dhexdiisa xilliyo kalena uu sameeyey waxaana laga wadaa in masaajidka lagu nagaado niyatu ataqarubna masaajidka loogu nagaado muddo loogu nagaado ayib walahu waxaa u sugnaaday ictikaafka masaajidkoo la fadhiisto lagu nagaado shartaani laba sharti baa u sugnaaday anniyatu niyo inuu qalbiga ka niyoodo ya sida cibaadaadkii kaleba aan ku soo marnay marka ictikaafkaasi inuu nadar yahay inuu sunno yahay waxay leeyihiin waa inuu ruuxu niyada ku qeexa walluftu weeye shardiga labaad nagaadi fi lmasjidi masaajidka lagu nagaado inaad niyaysato marka hore kadibna aad masaajidka ku nagaato muddada waxay leeyihiin masaajidka intaad niyeysato muddada masaajidka aad ku nagaan karta ee ictikaaf noqon karta waxay leeyihiin waa fawqa اطumaأniinati fi الrukuuc yani markaad rukuucsan tahay soo ku xasil laguma dhihin rukuucda rukuucda xasilkeeda wax yar un wax ka siyaasan in yar yaro ka sarraysa intaasoo kale aad ku nagaan kartaay ood ictikaaf niyoon karta ya wax yar haddaad intaad yaro fadhiisato ictikaaf niyooto waa ictikaaf bay yaraantiisu xad ma yaraantiisu xad ma walaa badnaantiisu xad ma shardiga xigaay waxa weeyaan uu meesha ku tilmaamay masjid waa inay tahay meeshaad ku ictikaafayso masjid buu yidhi soo ma walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid ah, yaani masjid meelaana ictikaaf kuma suurooba guryaha laguma ictikaafi karo masjidkaasi weliba waxay leeyihiin qaar ka mid ah culimmadu waa inuu yahay masjid jamaacadii iyo salaadihii jamacada lagu oogay iyo jumcada iyo taasaa fiican ayb walaa yakhruju bixi maayo min alctikaafi ictikaafkii ka bixi maayo ruuxuu kama bixi karo almanduuri ee la nadray ictikaafkii nadarka ku yimid ee sababtiisu nadar tahay ma ka baxayo ruuxii ilaa lixaajati alinsaani insaanka xaajadiisa darteed mooye si kale ugama bixi karay aw amase cudrin ama cudurdaar dartii mooye oo min xaydin xayd ah aw maradin ama xanuun ah Eh, xanuunkaasoo laa yumkinu uusan suuroobi karin almuqaamu nagaadi masaajidka lagu nagaado macahu xanuunkaa la jirankiisa xanuunkaasoo intuu ku hayo aadan masaajidka joogi karinoo aadan u adkaysan karin ayb ictikaaf haddaad gasho ictikaafkaasina uu waajib yahay manduur buu yidhi somaali ictikaafka asalkiisu waa mustaxab buu yidhi laakiin mar buu laazim noqdaa waajiba waa goorma waa markuu ruuxu nadro ila nadarka sidiisaba waa ilzaam ruuxa isku laaziminaya fii asli sharci ruuxa laguma laaziminin laakiin iskaa isku laaziminaya nadar waxaan ku galay inaan tukado salaada duxada war duxadu sunna ah laakiin haddaad nadar gashay adaa shardiga isgeliye waa inaad muxuu ahay ka soo baxdo soo maha marka hadduu itikaafku nadar yahay marka waa waajib soo maha waa laazim ictikaafka noocaasa kale laasimkaa ruuxu kama bixi karo ilaa inay xaaja iyo baahi asaasiya way qabato mooyaane xaajadaasi maxay noqon kartaa maalan wuxuu u baahday suuli buu u baahday suuli buu u baahday inuu soo xaaja kuto iyo wixii la macnoa qabays waajibuu u baahday maalan ya waxyaalo iska sunna sunnaa looma bixi karay leeyi ayib waa inay xaaje asaasiyatoo laga maarmi karin ama cudurdaarba aw cudrin ama cudurdaar cudurdaarkaasi oo ah maalan xayd baa ku dhacay kadalika nifaaskiina waa la mid haweenta iyadoo itikaabsan baa xaydku ku dhacay nifaaskii baa ku dhacay soomaynaan soo mar masaajidka ma joogi karto soo ma waa jabayaa markaa waa inay ka baxa ama xanuun waxaa la mid ah xanuun uusan la joogi karin waay xanuun oo dhan maa xanuunka haddaad la joogi karto ood iska adkaysan karto ama baana dhool iyo waxliqi karto yaa joog laakiin waa xanuun laa yumkinu almuqaamu macahu ruuxu uusan la joogi karin oo masaajidka uusan sii joogi karin oo ama u baahdo yani dhakhtar u baahan caafimaad u baahan ama jiifbu u baahanoo waa joogi waaye wahaakada xanuunka waxaa la mida ruuxu hadduu ka baqo yani waxa way idaa khaafa lisan tuug iyo hadduu ka baqo hadduu masaajidkiiba maxa laysku dhacahay oo xoolaha in laga dhacaba uu ka baqo hadduu sii joogo xoolihiisu la fakana markaa waa u bannaanta ama lafihiisuba u baqayba wallahi meeshan haddaad sii fadhida caawaaba lagu soo dhici busi ah, waa carari markaa marka waxa wey waa waa acdaarta macnaha looga bix ayb wayabtulu waa burhayaa ictikaafkii waa burayaa bilwai su-aashaas weydiintale waxay tahay almanduur muxuu yidhi sababta wax weeyaan ictikaafku hadduu sunno yahay oo mustaxab yahay ruuxu khiyaar buu leeyahay soo ma sideedaba waxa weeyaan almutatawicu amiiru nafsihi waay ruux marba hadduu wuxuu ku jiro sunno yahay khiyaar buu leeyahay ya soonka sunnaha waa iska jebin kartaa ictikaafka sunnada ah dhexda markaad maraysaa iska kartaa jebin kartaa ood ka socon kartaa wahaakada laakiin yani waxa weeye kan waajibka ah awey midka aadan dhexda kaga tegi karin saas daraaddeed buu inoo yidhi ictikaafka manduurka waa midka laasimka ee waajibka wayabtulu waa burayaa ictikaafkii bilwaط'i galmuu ku burayaa haddii ninku isagoo ictikaafsan gal sameeyo ama haweenta iyadoo ictikaafsanba gal samayso markaa soonkii waa jabayaa ayb laakiin waxay leeyihiin galmadaasi waa inuu aqoon u leeyaho garanayo isxusuusan yahay soo ma garan uusan ishalmaansanayn khiyaarkiisa ku sameeyoon la qasbin intaa marka laga helo soonku waa ka jabaya galmadaasi waxay leeyihiin ama masaajidka ha ka dhacdo ama maehe masaajidka bannaankiisaba ha ka dhacdo isagoo ictikaafsanba hadduu galmo sameeyo khalaas soonkii waa jabay masaajidka ilan muxuu ahay farsamo xumadu marmar bay ka dhici kartaa mogta ayb waxaa la mida bay leeyihiin galmado iyadana soo jabinaysa ictikaafkay leeyihiin haddii uu biyaha ku soo saaro taataabasho hadday manidu taataabasho kaga soo baxdo oo shahwo ah si taas iyadana way jebinaysaa bay leeyihin ayb kitaabu lxaji xajkii buu kitaab u yahay wa sharaa'iu wujuubi alxaji xajka waajibidiisa shuruudihiisu waxa weeye xajka waajibidiisa waajibiddaa shuruudaheedu waxa weeyaan sabcatu ashyaaa waa toddoba shay xajku inuu ruuxa ku waajibo toddoba sharti baa laga rabaa alislaamu waa gaalka kama asaxayo waalbuluuqu waa qaangaadh ilmaha yarkaana kuma waajibayo ayib laakiin hadduu xajiyo oo la xajisiiyo waa asaxaya waalcaqlu iyo caqligii oo ruuxa waalanee majnuunka ah ama ahbalkeed doqonkeen caqliba lahayn kuma waajibayo waalxuriyatu inuu ruuxu xor yahay addoonkii kuma waajibaya xajku wa wujuudu zaadi sahay helitaankeeda jiritaankeeda waraaxilati iyo raroydii gaadiidkiu raaci lahaa halkan istidaacadu kaga hadlayaayo shardigaa waxay soo wada gelayaan istidaacada waa inuu ruuxu kari karo liman istataaca ilayhi sabiilan waa karitaan waa inuu jiro see baa karitaankuu jiraa bimacnaa waa inuu sahay heli karo wujuudu zaadi waa inuu sahay heli karo oo sayadaasu macnaheedu wax weeyaan isagii kaafisa keligii ma ahee dadkii mas-uuliyaddu ka saarnaa ee masruufi jirayna wax kusii filan ku filan intuu maqan yahy waa inuu hayo wuxuu uga sii tagoo ku filan iyo wuxuu isagu ku jidmaro maro zaadka intaaba waa inuu heli karo markaas ayuu muxuu ahay ku waajibaya wujuudu zaadi sahay helitaankeeda intuu xagga jiro uu sahay ka dhigto waaraaxilati iyo raroydii yani neefkii gaadiidku raaci jira raailada geelaa la raaci jiray sooma neefka geela la rartee la raacee la fuulaa raaxile la yidhahdo laakiin hadda waxaa laga wadaa gaadiid oo dhan faras raac gaari raac diyaarad raac waa raaxila ayib waa inaad kharajkeeda heli karto ama iyadiiba heli karto manaa ayib watakhliyatu ariiq halkaa hadda waxaa lagu soo gaabin karaa waa inuu kharashka hadda waaba la koobay mogta oo e, ajensiye mxua sharikada iyo lacag kooban iyo waa inaad lacagtii heli karto soo ma zaadkii iyo raaxiladii wuxuu isugu soo urursaday tigidkii diyaaradda iyo jeegagii iyo hawlahan hadda markaynu ka hadlayno intaa ruux waa inuu heli karo waa ruuxee waa ruuxii kor ka yimid laakiin ruuxii xaramkaba ka agdhowa muxuu baaya isagu ya asagu de lug weeyaan ha iska tago xoogaaga maalmaha meelaha joogjoogowna sahaydiisa helo ayb wa takhliyatu ariiq weeye jidhka yacni bannayntiisa waa inuu jidhku u furan yahay takhliyatu ariiqi jidhka furnaantiisa jidhku marayana waa inuu furan yahayoo jidhka carqalad waa inaysan ka jirin yani jidku waa inuu aamin yahay baa laga wadaa haddii uu sahaydii haysto gaadiidkii haysto laakiin jidka cabsi ka jirto lafihiisuu u baqayaa xoolihiisuu u baqayaa khatar baa jirta tuug baa jirta muxuu ahaay nimankii la dhihi jiray dhul jiif baaba dhulkaa joogta ya ama baddii bad jiif baa joogta maxaa la samaynaya xajkii hadduu baqo markaasi kuma waajibaya waa iska sugaya jaanis kalu sugaya wa takhliyatu ariiqi jidka yani waxa weeye bannaanaantiisa ama bannayntiisa iyo aamin ammaan inuu yahay wa imkaanu lmasiiri socod suurtagalnimadiisa inuu maka aado ama gaadiid ha ku socdo ama luge waa inuu u socon karayo waxaa laga wadaa shardigaa isaga ah waa in xajkii ka laaban tahay wakhti uu ku gaadhi karo oo intuu socdaalo safro uu isleeyahay waad gaadhi kartaa hadduu wakhtigu ku cidhiiryamo oo muddo uu gaadhi karaba oo meeshii ku tegi karaba ayna soo hadhin markaa ku waajibi maaye gadaal sanadka dambe yuu sugaya saas way macana imkaanulmasiir saasay ka wadaan waa inuu socod suurtagel yahayoo maka uu ku gaadhi karo iyadoo wakhtigii yani iyadoo wakhtigii xajku u laaban yahay yani muddo waa inay u laaban tahay meeshii uu ku tegi karayo cibaadadana kaga qaybgeli karayo ayib intaasaa shardi wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu hamsatun waa shan xajkii haddii halla gudagelo la yidhi intaa hore waa yani waa shuruud laga maarmaaneh tani waxa weye waa arkaantii wa arkaanu lxaji hamsatun waa shan ta koobaadi waxa weeyaan alixraamu waa xarmasho maca niyati niyo lala qabo muxuu idin yidhi arbaca miyuu idin qoray hamsa saxa hamsa saxa waad arki doontaan mhm. ayib xajka arkaantiisu waa shan oo xarmasho xarmashadu asal ahaan waxaa la yidhaha xidhashada xajka markaad xidhanayso xarmashaa la yidhahda oo labayka xajan ama labayka cumra ama labayka xajan wa cumra markaad tidhaahdo saddexda qaab ee loo xidho markaasaa xarmasho la yidhahda shardi wuxuu ka dhigay alixraam maca anniya xarmashadaasi waa inay niyadii la socoto asalku waxa weye xarmashadaaba niye aba laakiin wuxuu ka wadaa hadda xarmashada waa inuu gudagalo xajkii markuu gudagalana waa inuu niyaysto saasay marka isku waafaqi karta shardiga koobaade kaa isagaa oo hadduusan ruuxu xajka xarmanin cumraduna waa la mide kadalika cumraduna waa la mid hadduusan xidhanninoo xarmanin markaasay xajkiisu ma asaxayo waalwuquufu istaagid weeye rukniga labaad bicarafata carafa la istaago alxaju carafa maalinta sagaalaad gelinkeeda dambe bacda zawaal duhurka wixii ka dambeeya ilaa maalinka tobnaad salaadeeda subax waaguu ka baryayo muddadaa iyadaa wakhti ka mida waa inaad istaagto carafa muddadaa iyada ah xilli uun ka mida inaad carafa istaagto ayib lianna alxaju carafa waawaafu waye rukniga saddexaadee adawaafu dawaafid bilbeyti kacbada la dawaafo dawaafkaasi waa kee waa dawaafka la yidhaahdo awaafu alxaj ama awaafu alifaada ama dawaafu alziyaara waa dawaafka maalinta tobnaad dacawa ah, marka carafo laga soo gadoomo jamrada lasoo tuurto dawaafka ka dambeeya kaas way dawaafka laga wado waana dawaafka ee xajka ugu weyn dawaafiyadiisa waana midka laga waday leeyihin culimmadu waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq ah baydkii hore ha dawaafaan waxaa dawaaful ifaadahaasaa laga wadaa bay idhahdeen ayb waa rukni marka wasacyu weeye tiirka afraadi waxa weeye assacyu socosho bayna asafa waalmarwa labada buurood dhexdooda la socdo ah, labada buurood dhexdooda inuu ruuxu socdo toddoba goor iyaduna waa rukni ah, waxaa ku soo xadiidka nebiga sal lla slam oo amar ah iyo xiirasho waa kaa kii shanaad marka soo ma ma idiin qoray idinma qorin ah, aniga waa ii qoray walxalqu xiirasho ama gaabsi waay ah, inuu ruuxu xiirto oo timaha xiirto ama gaabsado ayadana agtooda shaaficiyada agtooda tiir waay waa rugni arkaanta ka mid ayb dumarka iyagu gaabsi bay leeyihiin xiirashada cidda ama xiiran karta ama gaabsan karto khiyaarkaa leh waa ragga laakiin dumarka iyagu timahooda way ungaabinayaan ah, laysa cala annisaai alxalqu inamaa cala annisaai taqsiir waa kii xadiidka nebigu sal alla alay waslam ayib wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteedu arbacatun waa afar cumradiiyo xajkiibuu isku dhex wadaa mar labaad wuxuu inagu celin doonaa arkaantii way intaasi arkaanta maxaa laga wadaa arkaanta maxaa laga wadaa waa wixii laga haddii laga tago xajkuba burayaba soo ma haddii mid ka mida laga tago xajba ma jiro wax kabi karoo bedeli karana maba jiraba oo booskooda geli karaya arkaan baa la yidhahdaa markaa wuxuu inoo keeni doonaa waajibaatlxaj buu inoo keeni doonaa oo ka gedisanoo soo socda intuusan taa gaadhin buu cumrada gudagalay cumradu madhabka shaaficiga ah cumradu sida adharka madhabka ku xoog badan cumradu waa waajib lada shaaficiya fi ladhar fi lmadhab waxa weeyaan waa in cumradu inay waajib tahay wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteedu arbacatun waa afar alixraamu xarmasho inuu ruuxu cumrada xidho waawaafu iyo awaafka beydka la dawaafo wasacyu labada buurood safiya marwo dhexdoodoo la socdo waalxalqu xiirasho aw itaqsiiru ama gaabin fii axadi alqowlayni labada qowl mid ka mida labada qowl mid ka mida dhexdiis a yacni meesha waxaad ka garatay madhabka dhexdiisa ayaa wuxuu leeyahay laba qowl ka jiraanoo masalada xiirashada ama gaabsigu ma rukniba cumrada mise ma ah marka fii axadi alqowlayn buu ina yidhi waana qowlka dhahaya xiirashadiiyo gaabsigu inay nusug tahay cibaado cibaadaadka ka mida cumrada waana qowlka adharkaa ah fi lmadhab sida adharka ah waa in xiirashada iyo gaabsigu cumrada dhexeeda rukni wey wa kadalika xajka oo haddii laga tago cumradu waa buraysaa maanaha qowl kalaa jiraoo markaa dhahaya rukni ma ahee rukni ma ahee waa ka yartahay bay leeyihin macnaha rukni waa ka hoosaysa saas daraaddeed buu fii axadi alqowlayn inoo yidhi wa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisu hayruul arkaani oon arkaanta ahayni alaaatu ashyaa waa saddex shay waajibaad iyo arkaan buu halkan inoo kala qaaday waajibka waxaa la yidhaahdaa waa wixii haddii laga tago dhiig lagu kabayo yacni acmaasha xajka iyo cumrada haddaad ka tagto neef inaad qasho lagaa rabo ood ku baddasho taasaa waajibaad la dhahaa wixii aan wax bedeli kara jirin oo yacani cumradiiyo xajku la burayaan haddii laga tagana rukni baa la yidhahdaa waana meesha keliya ee madhabku kala qaado rukni iyo waajib laba macno u kala sameeyo madhabka shaaficiga iyo xanaabilada iyo weliba maalikiyada waajibka iyo iyo iyo muxua faradka iyo ruknigii waa iso waa isaga agdhow yihin inta badan xanafiyadaa kala qaado waajibkuna macno uu leeyahay faradka iyo ruknigana macno kale u samaystaan laakiin halkan madhabka shaaficiga iyo xambaligii kulli way kala qaadayaan rukniga macnay u samaynayaan waajibkana macno kale u samaynayaan kitaabka xaj marka la joogo kitaab waajibka waxaa la yidhaahdaa waa wixii haddii laga tago dhiig lagu kabayo neef la qalayo oo booskiisa buuxin karo ruknigana waxaa la yidhahdaa wax aan wax bedeli kara jir ayib wawaajibaat lxaji xajka waajibaadkiisu hayruul arkaani oon arkaanta ahayni alaaatu ashya waa saddex shay alixraamu xarmasho waa min almiiqaati miiqaatka laga soo xarmado u fiirsada ixraamka lafahaantiisoo xidhashada ah waa rukni laakiin maxaa waajiba miiqaadka in laga soo xarmado ah, miiqaadku waa meesha xuduudaha loogu talagalay in xajkii cumrada laga soo xidho qolo walba dhankay ka imaanayaan meel baa jirta nebigu xadeeyey sal alay wasalam oo la rabo halkaa inay ka xidhaan markay marayaan xaj ka xidhaan ama cumrada miiqaadku waa laba oo midna waa zamaani oo waa zamanka oo bilaha xajka la xidhan karayo waa shawaal iyo dulqacda iyo dilxija soo ma qaybteeda hore waxaa la yidhahdaa miiqaat zamaniya la yidhahda waa zamanka waa waqti mawaaqiidda qaarkeedna waxaa la yidhahdaa mawaaqiid makaani ah waa dhulka waa xuduudaha marka la marayo aan la dhaafi karin ilaa inaad xidhato mooyaane taana mawaaqiid makaani waa xuduud dhul wey ayb marka meeshaas loogu talagalay intaadan ka gudbin halkaa waa inaad ka xidhato xajkii cumrada taasi waa waajib haddaad dhaaftana oo markaad dhaafto kadib aad xidhato dhiig baa markaa waajibaya saas way macnaha wa ramyu ljimaari waxaa kaloo waajibaadka ka mida ramyu ljimaari innaga hadda markaynu ka tegayno afrikadan bari ee miiqaadkeennu waa yalamlam yalamlam waay meeshaasaan kasii xidhanayna ayib wa ramyu ljimaari jamradaha tuurashadooda aalaai ee saddexdaa ah jimaartu waa jamcu jamra jamrada waa meeshaa dhagaxa lagu tuuro waay meelahaa saddexdee jimaarta saddexdaa in la tuuro ayadana waa waajib goormaa la tuuraa maalmaha ayaamu tashriiqa ya ayaamu tashriiqa oo ah muxuu ahaaye koy tobnaadka labiy tobnaad saddexiy tobnaadka saddexdaa beri in la tuurto qoraxdu markay zuusho kadib duurka wixii ka dambeeya ilaa habeenkii baa la tuuran karaa saddexda jamrabana waa laysu marayaa yacni waa saddex meelood oo isku xigta marka mina laga yimaado masaajidka mina xaggiisa laga yimaado masjid alkhayf midda ugu horraysaa laga soo bilaabaya waxaa la yidhahdaa aljamra asuqra waa jamrada ugu yar baa la yidhaahdaa magacaasay wadata midda u dhaxaysa haddana lagu xijinaya ta u dambaysa ee xagga maka markaa ugu xigta ilaan minaad ka timi soo maa midda xagga maka ugu xigtaad markaad tuuranaysaa taa u dambaysa waxaa la yidhahdaa jamrat alcaqaba waa jamrada maalinta tobnaad keligeed la tuurto waay ah, ma sii sheegin hadda ayib wuxuu ka tegey jamrat alcaqaba tuurashadeeda yowma anaxri saas daraaddeed waxaa ka fiicnayd buu leeyahay shaarixa sharbini khatiibu sharbini wuxuu leey waxaa ka fiicnayd meeshuu ramyu ljimaari alaaa ka leeyahay wramyu inuu yidhaahdo oo maxaa soo geli lahaa markaa ya saddexdan la tuuranayo saddexda beriye dambena way soo geli lahaayeen middaa maalinta tobnaad la tuuranayo jamratulcaqabana way soo geli lahayen saasaa fiicnayd buui ayib walxalqu xiirashadii halkaa waxaa kaloo wuxuu ka tegey sidoo kale intaynaan gaadhan walxalqu xiirashadii waay waajibka saddexaadii waxa weeyaan alxalqu xiirashadii ahay inuu xiirto ruux u fiirsada idinka halkaa maidiin qoray ayib tii horena idinkuma qorin ee arkaanta soo saas maa xalqiga wuxuu idiin geliyey idinka waajibaadkuu geliyey aniga labada meelood buu u geliyey saas daraaddeed kitaabkaygaaba khaldanba soo idma geli a suurtagal maaha inuu xaggaasoo arkaanta ana geliyo mar labaadna ku soo celiyo waajibaad ku soo celiyo labada meelood mid bay ku jirtaa sida adharka ana ee muxuu ahay madhabka adharka ku ah waxa weeyaan xalqigu arkaantuu ku jiraa ee kuma jiro waajibaadka kuma jiro waa qowl daciif ayib waxaa kaloo iyadana uu ka tego waajibaadka ka mid ah madhabka waajibaadka xajka waxaa ka mida ah almabiit bimusdalifa in musdelifa la baryo habeenkeeda ayadana waajibaadkay ka mid tahay ayib wuxuuse ku keeni doonaa sunanulxaj buu ku keeni doonaa waa weji daciif weji daciifa wey in mabiit bimusdelifa laga dhigo sunno in laga dhigo waa weji daciifo madhabka laakiin sida adharkee xooga badan waa in musdelifo barigeedi iyo mabiidkeedu lagu daro waajibaadka lagu daro saasaa xoog badan madhabka wa sunanu lxaji xajka sunooyinkiisu sabcun waa toddoba xajka sunooyinkiisu waa toddoba alifraadu xiiridda marka la yidhaahdo madhabku wuxuu qabaa xiiridda waxaa ku filan un wax yar oo tinta ka mida in la gooyo ama gaabinta in yaraa ku filan bay yidhaahdaan madhabka shaaficigu waa sida daliil ahaanse waa laga xoog badan yaho xiiridama waa in la wada xiro ama la wada gaabiyo saasau lakiin madhabka waa saas wa sunanu lxaji xajka sunnooyinkiisu sabcun toddoba wey alifraadu keliyeelid inaad xajka keli yeesho wa huwa e, e, ifraadku waxa weeye taqdiimu lxaji xajkii oo laga hormariyo cala alcumrati cumrada laga hormariyo saddex nooc baa loo xajiyaa mid waa ifraadkaasuu sheegayoo in aad qasadkaagu noqdo xaj miiqaadka markaad sii maraysana xaj keliya taad xidhanood niyeysan tahay labayka xajan baad leedahay markaad beydka tagtana dawaafulquduum baad samayn wixii intaa ka dambeeyana waxaad sugi xajka maalinta sideedaad la aadahaya iyo camaashii xajkaad sugi xaj keliya wadataa marka taa waxaa la yidhaahdaa ifraad baa la dhahaa madhabka shaaficigana saddexdooda kaasaa u fadli badan ifraadka nooca labaadna tamatuc baa la yidhaahdaayo cumraad marka hore miiqaadka ka xidhan markaad sii socoto cumraad xidhan cumrada acmaasheedii baad samaysanood gudani markaad tagto ma ka tagto oo ah dawaafkii iyo sacyigii iyo xiirashadii soo ma cumradaa markaad dhammaysato waad iska xalaaloobi oo maxaaraan baad ahayd ya kitaabuulxaj baan joognaa xalaaloobida haddii la dhaho bimacnaa waxyaalaha xaaraanta kaa noqday markaad xidhatay baa xalaal kuu noqonayo dharkaagii baa dib u xidho waa soo socda waxyaalaha xaaraanta noqday markaad xalaalowdo kadib xaj baad iska sugi maalinta sideedaad marka la gaadho xajka loo dhiilqaadahayo markaas haddana xajka xidhani hal safaroo marka cumradii horayso xajkiina ka dambeeyo maxaa la yidhaahdaa tamatuc baa la dhahaa nooca afaraad saddexaadna waxa weeye xaj iyo cumro isku dhex jira oo aan kala baxsanaynba miiqaadka markaad sii marayso kaa horay hadda tamatuca markaad xidhanayso miiqaadka maxaad dhihi markaad miiqaadka marayso maxaad dhihi labayka cumra bas ilaa xajki waa dambeeya soo maa qiraankana waxaa la yidhahdaa xajkiiyo cumradii baaba isku dhex jiraba miiqaadka laga bilaabo ilaa intaad ka dhammaynayso acmaashoodii waaba isku dhex jiraanba saas daraaddeed markaad miiqaadka marayso waxaad xidhani xajkiiyo cumradii oo isku jira markaasaa waxaad leedahay labayka xajan wa cumra xaj iyo cumraan xidhay wa markaad halkaa ka xidhato way isdhex galeen marka dawaafkii sacyigii xiirashadii way ka wada dhexeeyaan xajkuna intiisiibuu la dheeriyey intan ka wada dhaxaysana markaad gudanayso xajkiina waa kuu matalayaan cumradiina waa kuu matalayaan halkaa sacyibaa xajkaagii iyo cumradaadii u dhigmay soo maaritaan marka kaana waxaa la yidhahdaa qiraan baa la yidhahdaa saddexdooda shaaficiyada agtooda waxaa u fadli badan ifraadkaa u fadli badan ha iyagu saasay qabaan daliil ahaan marka la yidhahdo sidaas waa laga xoog badan yaha laakiin madhabku waa saas taqdiimu lxaji weeye xajka inaad hormariso cala alcumra halkaa wuxuu tilmaamayaa maanic ma jiro madhabka shaaficiga marka la fiiriyo markaad xaj keliya gudato oo ifraadoo keligii aad soo samaysato ood xaj ka dhammaysato inaad cumro ka dambaysiisato agtooda maanic ma jiro maxaa laga cararaya dhiig baa laga cararaya dhiiggan laasimaya ee ruuxa mutamatica ama qaarinka ku waajibaya dhiiggaasaa waxay leeyihiin waa damu jubraan wax khaldamay ama wax nusqaamay buu dhiiggani kabaya marka dhiiggaa si looga fakado xaj keliya gadaal dambe marka haddaad cumraysanayso aday kuu taallaa ayb sunnada labaadi waxa wey watalbiyatu ah, waxaa kaloo xajka sunankiisa ka mid ah talbiyada talbiyadu waa labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulka laa shariika lak talbiyadaas inuu ruuxu kor u qaado ayadana waxay ka mid tahay sunnooyinka xajka wa awaafu lquduumi marka maka la galo dawaafkeeda awaafulquduumka waxaa la yidhahdaa markaad saa u tagto ya markaad eh, beydka aad tagto ood maka saa u gasho dawaafka u horeeya eed kacbada dawaafaysaa la yidhaahdaa dawaafu waa dawaafkii imaanshaha waa salaan oo kale way macna ayb dawaafulquduum laakiin yaa sameeya dawaafulquduum yaa sameeya waxaa sameeya mufridka xaj keliya u socda iyo sidoo kale ruuxa wata xajka qiraanka ah amaa mutamatica dawaafkiisa ugu horeeya ee uu kacbada ku tago maxaa la yidhahda ya waa dawaafulcumra soo ma isaga dawaafkiisaas hore waa dawaafkii cumrada ee rukniga ahaa waa laakiin quduum dawaafulquduum waxaa iska le ruux xaj keliya u socda markuu kacbada tago waa inuu dawaaf sameeyo wakadalika ruux xajkiiyo cumradu isu dhex galeen oo qaarin ah markuu tago iyadana dawaafulquduum buu samaynaya saas weeyaan ayib walmabiitu baa isagana sunnooyinka ka mida baryid bimusdelifa musdelifo la baryo in musdelifo la baryo iyadana sunnooyinka xajkay ka mid tahay halkaas somaaritan meeshu ku keenay marka waxaynu nidhi waa weji daciifa weji daciif oo madhabka ku jira weeye in mabiitu musdelifa laga dhigo sunno laga dhigo laakiin alahar walasax fi lmadhab waa inuu waajib yahay almabiit bimusdalifa wa rakcata aawaafi iyo awaafka labadiisa ragcadood awaafka labadiisa ragcadood markaad dawaafka samayso ama ka xajka ama ka cumrada ama ka quduumka ama ka dawaafka maalan muxuu ahaaye widaaca ay dawaaf ood samayso waxaa ka dambeeya laba ragcadood labada ragcadood waa sunna musallaa ah. marka waxaa lagu tukanayaa khalfa almaqaam maqaamka xaggee ku yaallaa maqaamku wuxuu ku yaallaa meesha oo eh, ku beegan iridda kacbada magan hadda waxaa samayn arag meel oo dhalooyin ka taagtaagan yihiin dhalooyinku meelay ka taagtaagan yihiinoo lugtu ku jirto ay raadku ku jiro dhagaxa raadkii ku jiro gadaasheeda wixiis xagga ka xiga waa maqaamu ibraahimullah haddii meelaha wax kaaga suuroobaan ku tuko hadday kaaga suuroobi weydana waxay leeyihiin gadaal u bax masjidkauun meel ka raadso hadday kaaga suuroobi weydana bannaanka u bax bay leeyihin shaaficiyadu waana sida saxdaa wa ah, meel alle meeshii aada hesho ku tuko ayib walmabiitu iyo baryid bimina mine in la baryo iyadana waa sunno inuu ruuxu mino baryo mine in la baryo goorma ah mino barigeeda wuxuu ka wadaa taqriiban waa almabiiti waxaa ka wadaa laba mid haddii laga wado haddii ka wado almabiit bimina habeenada dhagaxa la tuuranayo ee kooyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddex iyo tobnaadka bariga mina la baryayo hadduu halkaa ka wado almabiit bimina waa laga xoog badan yahayoo waxaa raajixa almabiit bimina inuu waajib yahay haddii uu ka wado almabiit bimina in habeenka bishu sagaal tahay ee subaxdeeda carafo la aadahayo habeenka in mina la baryo waa sunna hadduu ka wadana waa sax soo ma maalinta sideedaad marka xajka la xidho habeenka sagaalku soo gelayo soo mino laguma dheelmanayo habeenkaa in mino la joogo waa sunna hadduu ka wado waa sax almabiit bimina hadduu ka wado ya habeenada dambe ee kow <clears throat> iyo <clears throat> iyo labiyo tobnaadkiiyo saddexiyo tobnaadka ee dhagaxyaanta jamaraadka la tuuranayo barigooda mino la baryayo ee habeenkaa la joogaya hadduu ka wadana madhabka waxaa xoog badan inay kuwaasi barigaasi waajibiya in mina la baryo habeenadaas fi lmadhab sida raajixa waa waa waajib macnaha ayib wlmabiitu baryidii mina mina la baryo adiga tan kale ka dhig saas weyaan yani waxa weyaan habeenkaas carafo loo so la aaday maalinka carafo la aaday habeenka ka horeeya in mina la baryo ku fasir sidaasay shuraaxda qaar ka mida marinayaan leanna waa istiraaxay leeyihiin waa uun yani habeen dhax carafaha loo sii marayaa mooye qaar nusugaba ka mid maaha bay leeyihin wa tawaafu alwadaaci iyo sagootiga dawaafkiisa ayaa ka mida sunnooyinka awaafu lwadaac yani waa dawaafka sagootigoo markaad xajkaaga dhammaysato ee ugu dambaysa ayaad muxuu ahaayey kacbada dawaafaysaa kadibna waad ambabaxaysaa ayib dawaafulwidaaca sidoo kale ama wadaaca in isagana sunnooyinka lagu daro waa qowl marjuux ah fi lmadhab qowlka adharka ah dawaafu lwadaacu waa waajib qowlka xooga badan shaaficiyada agtooda waana sida saxda ah maxaa yidhi nebigu sal lla alay wasalam waa amray in la sameeyo in laga tagana waa nahiyey taasina waxay keenaysaa wujuub bay faa'iidaynaysaa soo soo maa marka saas daraaddeed waajibaadka in lagu daraa fiican wa tawaafu lwadaaci sagootiga dawaafkiisa ayaa ka mid ah sunnooyinka wayatajaradu wuu u dhardhiganayaa alrajulu ninku yatajaradu wuu dhar yani wuu iska dhartirayaa alrajulu ninku cinda alixraami xarmashada agteeda markuu xarmanayo min almakhiiti dharka tolan ee jidhka bini aadamka lagu tolay oo dhan buu iska saarayaa oo iska dhartiraya ayib makhiidkaasi waa wixii la tolay makhiidka lagama wado shay kasta oo tolma martay lagama wado ee waxaa laga wadaa shay kasta oo jidhka bini aadamka xubnihiisa lagu tolay ama in la geliyaa loogu tolay qayb kore qayb hoose kaasaa la yidhaahdaa makhiid la yidhaahda a laakiin go'aaga haddaad laba qayd isku tosho oo dhexda tolmo ka mariso ya makhiid lama dhaho markaa ka waad ku xajin karta waad ku cumraysan karta ee makhiidka waa ka jidhka lagu tolay saas daraaddeed baa wuxuu leeyahy shaarixu muxuu ahaay asheikh khatiib sharbini wuxuu leeya waxaa ka fiicnaan lahayd inuu yidhaahdo meesha uu makhiid yidhi waxaa ka fiicnayd inuu yidhaahdo ka cabiro almuxiit almuxiit waa midka jidhka ku wareegsan tolmo kastoo jidhka ku wareegsan ayaan la ogolayn saasaa ka fiicnayd buu yidhi inuu ka cabiro marka maryaha la xidho oo dhan wuu iska bixinayaa waa ninka arajulu muxuu yidhi lianna dumarku iyagu xijaabkooda caadigay ku xajinayaan soo ma iyaga waxaa loo diidi doonaa un ama loo ogolayn soo inoo imaan doonta inay wejiga ay indhashareerka ku dheggan ku qariyaan ama ay golfiska gacmaha la geliyo ay gashadaan inta kale xijaabkoodii asturkoodii ay ku joogeen dhulkooda bay ku xajinayaan laakiin ragga waay ragga dhar dhiganaya cidda la raba inay dharkii iska furaan ayib iyaga waay wayalbasu wuu xidhanayaa markuu dharkiisii bakhiidka ahaa ama muxiidka ahaa markuu iska siibo yalbasu wuxuu xidhanayaa izaaran hoosgunti wa ridaa'an iyo go abyadayni oo cadcad ah, go iyo hoosgunti cadcad buu qaadanaya inay cadcad yihiin waxba laazim ma ah waa sida fadliga badan oo nebigaa dharka cadcad xidha yidhi dharkiinnu ugu khayr badan yahay laakiin midab mid midable xataa waa ku xajin karta mid midable hadduu noqdo xataa dhib male inuu cusub yahayna laazim maaha laakiin isaar iyo ridaa mid hoos laga guntan iyo mid kor laga qaadanayo labadaasuu xidhanayaa wixii tolmo oo dhanoo toloon oo dhanna xataa kalugta la geliyo lama ogolo sogska iyo qofka iyo kabaha dheeree aanqowga soo gaadhayay kulli waxa weeye halkaas iyaguna gelayaan xadiidkii cabdillaahi bni cumar baa ku sugan ee nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ruuxuu markuu xajka u baxayo muxuu xidhanayaa la weydiiyey kadibna nebigu waxyaalo fara badan uu sidaa u tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalam hada wabillahi towfiiq sali allahuma wslam wbaaraka cala nabiyina moxamed wala ali w saxbi waslem